bismi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu للh رb العاalمين وصلى الله عlى محamd وعlى آli محamed رb اشhrح lii صdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي qala المصنف raximh الlah bab النakiraةi والmacriفة hada kani bab النakirati nakirada baabkeeda wاlmacrifati wa baab اlmacrifati macrifada baabkeedii hada maxaluhumaa baabu nakirati nakirada baabkeega wlmacrifati wa baabu lmacrifati iyo macrifada baabkeega haadaa maxaluhumaa maxalkii iyo booskii lagaga hadlaayay weeyi alsmu ismigu darbaani ayduu darbayni laba qaybood mid u saaxiib a weeyi axaduhumaa ay axaduhuma darbayni labada qaybood midkood annakiratu nakira weeyi wahiya nakiradu alaslu iyada ayaa asal a ah. wahiya nakiradu kullu ismin ismi dhammaantii weeyi ismigaasoo shaa'icin faafaya ay muntashirin faafaya fii jinsihi ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa ku faafaya ismigaasoo laa yakhtasu aanu la gaar noqonayn bihi ismiga waaxidun midi aanu la gaar noqonayn duuna aakhara mid kala sokadii wadaalika tusaale ka rajulin iyo wixii lamid aweeyi nin wa farasin wa ka farasin iyo wixii lamid aweeyi faras wa kitaabin wa ka kitaabin iyo wixii lamid aweeyi kitaab wa taqriibuhaa ay wa taqriibu xaddi nakirati nakirada tacriifkeeda soo dhaweynteedu ila alfahmi ay ilaa fahmi lmubtadii qofka bilowga ah fahamkiisa loo soo dhoweeyaa an yuqaala in la yidhaahdo weeyi annakiratu nakiradu kullu maa ismi dhammaantii weeyi maago oo saluxa usuubaday dukuululalifi walaami dukhuululalifi walaami ali inay gasho calayhi maaga dushiisa ay usuubatay wadaalika tusaale ka rajulin iyo wixii lamid aweeyi nin wamra'atin waka iyo wixii lamid aweeyi gabadh wa thawbin waka thawbin iyo wixii lamid aweeyi maro aw kullu maa ay annakiratu nakiradu kullu maa ismi dhamaanti weeyi ismi maaga oo waqaca dhacay ay huwa maagu mawqica maa ismi meeshii ayuu dhacay maaga oo yasluxu usuubado alifi walaami ali inay gasho calayhi maaga dushiisa ay usuubato wadalika tusaale kadii dii iyo wixii lamid allato kaa'inan xaal u ahaaday dii bimacnaa saaxibin macnaa saaxib xaalada u ahaaday wdarbu ay wnawcu nooca nooca athani labaad almacrifatu macrifa weeyi wa hiya macrifadu sitatu anwaacin noocyo lix a weeye almudmaru mudmar weeyi wa huwa mudmar acrafuhaa ay acrafu damaa'iri damaairta ka ugu macrifada badanle weeye uma alcalamu calam ayaa xiga uma ismu ishaaratin uma ismu ishaarati ismu ishaarihii ayaa xiga uma almawsuulu ismigii mawsuul ayaa xiga uma almucarafu kii lagu macrifeeyey ayaa xiga biladaati aalada lagu macrifeeyey adaadku ka cabireen ma wa aalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kabdin mubhabin qaala lkabid wa qaala qawmu inaha laamu faqad id alif lwasli mataa tudraj saqad xariiri baan ugu tegi doonaa sooma saasuu odhan jiray uma almucarafu kii lagu macrifeeyey weeyi biladaati adaadka kii lagu macrifeeyey weeyi aalada wsaadisu ay wanawcu saadisu nooca lixaad ma ismi weeyi udiifa la idaafeeyey almudaafu mudaafka la idaafeeyey ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidka oo minhaa ay min alkhamsati shantan aan soo sheegnay ka mid wa huwa mudaafku fii rudbati ma ismi derajadii ayuu ku sugan yahay udiifa loo idaafeeyey huwa mudaafka sadisu ay wanawcu sadisu nooca lixaad ma ismi weeyi udiifa la idaafeeyey huwa maaga ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidka oo minha ay min alkhamsati shanta ka mid mid kamida ayaa u noqday mudaafu he ya shantan ka mid a ayaa u noqday mudaafu ilayhi saamiyene isagii muna mudaafayn mudaaf ilayhigiisna muxuu noqonayaa shantan mid kamid oday iska mudaafiliya may wasaadisuka lixaad maa ismi weeyi udiifa la idaafeeyey huwa maaga ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey waaxidkoo minhaa ay min alkhamsati shanta ka mid a shanta kamid a marka isagu waa mudaaf shantan mid kamidina muxuu noqonayaa mudaaf iley hadda ma fahamtay tusaalaad ku fahmi doontiin wahuwa mudaafku wahuwa mudaafku buga lagu leeyahay wahuwa mudaafku fii rutbati ma ismi derajadii ayuu ku sugnaan udiifa la idaafeeyey ay huwa mudaafka ilayhi maaga loo idaafeeyey ila alisma ismiga mooyaane ismiga almudaafa la tiiriyey ila damiiri damiir ismiga loo idaafeeyey mooyaane hadda si fican ma ufahday oo isagii uu mudaaf noqday damiirkiina u mudaafiyey u noqday de fii rutbati alcaalami caalamka rutbadiisa ayaa ku sugnaanayaa caalamka rutbadiisa ayuu ku sugnaanaya wa yustathnaa waa la soo reebay mimaa kii waxaa laga soo reebay dukira la sheegay ismullaahi magaca ilaahay ayaa laga soo reebay fa inahu ismiga allah calamun calam weeyi wa huwa ismiga allah acrafu lmacaarifi macaarifta ka ugu macrifood badan weeyi bilijmaaci ay biijmaaci naxwiyiina naxwiyiintu sida ay ku ijmaaceen ka ugu macrifo badan weeyi marka isaga halkaa laska dhigo ayuu u macrifo badan yahay damiirku waaya sheekhu raxima allahu tacala halkan wuxuu ka bilaabay baabkii nakirada iyo macrifada hadaba baabka nakirada iyo macrifada ismiga xayfiyaad fara badan baa laga qaybiya markaynu joogno min xay ama bixasabi nakirati walmacrifa markaynu eegno ismigani ma macrifa oo waa la garanaya mise waa nakiro markaynu ka eegno labadaasaa loo qaybinaya ama waa nakiro ama waa macrifa waa labada oo haddaynu ka eegno bixasabi nakirati wlmacrifa waayo xayfiyaad fara badan oo laga eega ayaa jirade nakiratun qaabilu almu'ahira oo waaqicun mawqica ma qad dukira wagayruhu macrifatun kahumwadi wahinda wabni wlgulaami wladi alifi intaasuu ku ururinayaaba isagu intaasuu isagu ku sheegaaba haye labaa loo qaybiyey labadii muxuu ku yidhi ka hore waa nakiro iyada ayaana asala buu ku yidhi nakiradu qadama almusanifu annakirata cala almacrifati wuxuu soo horumariyey nakirada macrifadiina dib buu u dhigay limaada haddee lagu dhaa ka waran sababtuu u soo horumariyey maxay tahay nakirada macrifadana uu u dambaysiiyey laba jawaabood labadaba waad kaga jawaabi kartaa limrayni isagaa mid ka jawaabay wuxuu ku yihi wahiya alaslu iyada ayaa asala oo siday asal u noqotay siday asal u noqotay waxay asal u noqotay kitaabku waa idin qoraya waa lindiraaji kuli macrifatin taxtaha min gayri cagsin macrifo kasta nakirada ayay hoos timaadaa laakiin cagsi ma jiro ismi kasta oo macrifi ihi wuxuu hoos tagaa oo u gudagalaa nakirada macnaheedu waa maxay laa tajidu macrifatan ilaa walahaa ismu nakiratun macrifo ma jirto ilaa haddii ay jirto waxa ay leedahay ismi nakira haddama isla fahmi ismina kirayeleda markaa su-aasha koobaad kaga jawaabaysaa waa maxay wuxuu usoo horumariyey waa liasaalatiha iyada ayaa asal ah oo siday asal u tahay waa lindiraaji kulli macrifatin taxtaha min gayri cagsin macrifo kasta iyada ayay hoos gashaa misle fani sharxayna ka soo ikhtisaarnay de waa yahay waxaa kale oo aad odhan kartaa shayga marka ugu horaysa ee la helo waxa laasimta asmaada caamkaa ah. kadibna waxa ku timaada asmaada khaaska oo ilmaha tusaalaan marka la dhalo dee welida waladun baa la odhanaya ah. ama inan baa la dhala laohanaya ama inan baa la dhalay kadib maxaa loo bixinayaa de maryamaa loo bixinaya inankiina khaalid baa loo bixinaya maxaa horreeyey marka dee nakiranimada horreysay mana nakirada horrey nakirada ayaa horreysay waaya mid labaad baad kaga jawaabi kartaa ta labaad baad kaga jawaabaysaa waay noqon waxay noqonaysaa لأnnaha laa تxtaaجu fي dalaalatiha إlى qariinaةi bkhilaafi الmacrifati fainaha تaxtaaju fي dalaalatiha ilىa qariina nakiradu uma baahno tusinta ay wax ku tusinayso qariino ay kugu tusiso uma baahno laakiin macrifadu maxay u baahan tahay qariinay iyadu u baahan tahay labada arrimood labadaba waad kaga jawaabi kartaa sababta uu soo horumariy han kuu khulaaseeyo haddii la weydiiyo o la wurada limaada qadama almusanifu annakirata cala almacrifati maxaad ku jawaabaysaa limrayn baad odhanaysaa laba arrimood midkood labada arrimood waa maxay liasaalatiha oo sababtay asal ku noqotay waa maxay waa lindiraaji kulli macrifatin taxtaha macrifo kasta nakirada ayay hoos tagtaa waa jawaab maxaa kalood ku jawaabi kartaa waxaa ku jawaabi kartaa waliannaha laa taxtaaju fii dalaalatiha ilaa qariinatin bkhilaafi lmacrifati fainaha taxtaaju fi dalaalatiha ilaa qariina nakiradu markay ku tusinayso wax qariino ay kugu tusiso shaygan uma baahno laakin macrifadu maxay u baahan tahay qariinay u baahan tahay qariinadaas waxay noqon kartaa takalum waxay noqon kartaa khitaab waxay noqon kartaa haybo waxay noqon kartaa silo waxay noqon kartaa cahdi kad halkaa waxaynu ka garanaynaa wamaa yaxtaaju farcun e camaa laa yaxtaaju waxaan baahani muxuu farax ka yahay marka dee waxa aan baahnayn soo ma nakiradii ma baahno laakin macrifadii qariinay u baahanta markaa nakiradu saasay asalu noqotay su-aasha iyadoo kooban waa sida sababtu usoo horumariyey waa sida tacriifkeega daba u gal tacriifkeega saynu ajrumiga kusoo baranay laba ay saari jireen culimadu tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun tacriif xaqiiqiya iyo tacriif taqriibiya tacriifka xaqiiqiga waa maxay waa kullu smin shaa'icin fii jinsihi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhara waa ismi ku faafaya jinsiga afraaddiisu jinsigani afraadda uu leeyahay oo dhan ayaa he uu ku faafaya calaa sabiili lbedeliyo wey haye midna midka kala sokadi gaar lama noqonayo tusaale rajulun ka warrama rajulun ma nakiro mise waa nakiro tacriif ayaan ka eegaynaa waa ismi haye wuxuu ku faafay jinsigiisa oo jinsu rijaal baa soo gudagelaya rag oo dhan baa ku guda jirade de nin gaaraa loo rajul la idhahdaa ma jirto haye oo rajulun marka aynu nidhaahno waxaa lagu idlaaqaa kullu dakarin baaliqin min bani aadama ah, mid kastoo qaangaaday mid kasta oo lab ah dhadigii baa ku baxay oo baaliqa saqiirka yar baa ku baxay oo min bani aadama de lababka kale ka xoolihi kuwaasa ku baxaya maxaa la odhanaya rajul baa la odhanaya marka nin gaaraa rajul la ydhahdaa ma jiro rajul raggoo dhan baa soo gudagelaya marka muna nakiro noqon nakiru noqon farasin baa lagu yidhi faraskan maxaa lagu idlaaqaya fardi kastoo min afraad alkhayla maxaa la odhanaya haddii la arko de faras baa ku rumoobaya muna faras ku rumoobayn marka ma faras gaaraa la odhanaya waa faras may marka waa inaad waa ismi shaa'ic ku ah jinsiga midna aanu gaar la noqonayn ku kala sokadi mayna basidayn kaasi waa mid waana tacriifka xaqiiqiya tacriifka taqriibigaa ah waxa weeyaan nakiradu waa ismi kasta oo ay suubato ali inay gasho shaygan haddii ay u suubato ali inay gasho maxaa la odhanaya waa nakira ayaa la odhanaya tusaale rajulun imra'atun thawbun buu ku rajulun waxa suubata inay ali gasho oo la yidhaahdo arrajul ninkii imraatun gabadh un ba soo ma waa gabadh kasta wax kullu unhaa oo baaliga ah, oo min bani aadama ayaa imraa la dhahda almar'atu baa lagu gabadhii mayna macrifayn thawbun waa maro caan bay markii hore ahayd athawb maradii marka mayna al aqbalayn marka xilli noqonayaan xilli mayna kira marka ma ashu ku jirta msmadkayna arku ku jirin taana kala fahma markayna ashu ku jirin mayna kira mayna sayn lakin markay cashur gasho maxay noqonayaan dee macrifay noqonaya maisla fahnay mid labaad buu kuugu daro wuxuu ku yidhi mayane ismigani ma aqbalayo isagu laakiin wuxuu yaalaa ismi al aqbale meeshii buu yaalla kitaabkan hadda la socda de o ah, kullu ma waqaca mawqica ma yasluxu isagu ma aqbalayo laakiin ismi al aqbala meeshii buu yaalla thi ku tusaaleeyey thi waa maxay aldii weligaa luqa alcarabiya maad ku aragta maya kumaan aragna de waayo maba aqbalasa de soo ma laakiin wuxuu yaallaa oo la macno uu yahay saaxib saaxibna al buu aqbalaayo de asaaxib baan iska idhahda mana saxayn isagii ma aqbalayo laakiin ismi al aqbala booskii buu yaallaa waa sida v oo kale man baa kamid a sida man oo kale ta mawsuulada ma de al maabaa kamid a ma waxay ku dhacdaa ah, shay de ashay baa la dhahdaa saxiix wala laa waa basiid bay la tahay markaa nakiradii halkaasaynu ku dhaafnay nakirada marka ugu horaysa su-aasha lagaa weydiinaya waxay tahay limaada qadama almusanifu annakirata cala almacrifati liamrayn baad kaga jawaabsa labada amarna waynu sheegnay waxa kale oo uu inoo sheegay laba tacriif oo nakiradu ay leedahay tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun ka hore waa tacriifka xaqiiqiga ka labaadna waa tacriifka taqriibiga tacriifka taqriibiga uu laba u qeybiyo waxa uu yidhi inay aligasho isaga laftiisa iyo inayna aligelayn oo isaga ayna geli karayn laakiin u yaalo ismi al aqbali karin booskii u yaalo waynu fahnay la tahay maxaa la odhanaya marka kaa nakira ayaa la odhanaya ismigu haddaba al haddii aanu aqbalayn asalatanba sida zayd iyo camar iyo bakar iyo ama uu aqbalaya laakin tacriifku ma raadaynayso sida xarif iyo cabaas iyo daxaak nakiro la odhan maayo marka ashan lagu leeyaha al baa gelaysa dee shardi baa jira shardiga loo dhiga waa maxay nakiratun qaabilu almuahira waa inay muaira tahay muaira waa inay oo dhexdiisa waa inay ka raadinayso tacriifka haddayna laakin tacriif u siyaadinayn ma nakira iminka alcabaas dee nakiro ma limaada dee uma siyaadinayso tacriif ma u siyaadinaysa marka ash waxaa shardiya inay muaira tahay oo tacriif ay ku raadaynayso ayaa shardiya faaida calaamo kale ayaa jirto oo nakirada lagu garto rubi hadii kelmadda ay gasho waa nakiro ruba soo garan maysaan rubi haddii ay gasho waa nakiro fakulu maa ruba calayhi tadkulu fainahu munakaru ya rajulu xariiri baan ugu tegi doonaa insha alla malxat licraab waa nakiro iyada lafteeduna oo waxaad odhanaysaa ruba rajulin kariimin laqiitu iminka rajulin waa nakiro maxaa u daliila rubaa gashay kamta khabariyada la idhaahdaa haddii ay gasho iyadna maxaa la odhanayaa waa nakiro kam cabidin malagtu alla badanaa inta addoomma aan yeeshay cabidin imika waa nakiro maxaa u daliila kam khabariyaa ka horaysa xaalada haddii kelmadii xaalo ay noqoto ka waran xaaladu maxay ahaan jirtay nakiro mayna ahaan jirin ilaajirikan kusoo baranay jaaa zaydun daaxikan dee daaxikan waa xaalo waana nakira de ila xaaladu waa nakire tamyiiskiina waa la mid ishtaraytu cishriina kitaaban waxaa lamid a haddii waxa weeyaan laada naafiyada ismi u noqdo sida laa rajula fi daari oo kale markaa nakirada waxyaalahaasa lagu gargartaa laakin inta ugu muhimsana sheeku inoo qor imaad ka xifdiysino intaa matniga inoogu qoran ka soco qaybtii labaad bay noo timiday qaybta labaad wuxuu inagu yihi waa macrifo macrifadu tacriifka agama baano waayo shaygu haddii uu afraad badan leeyahay ayuu tacriif u baahan yahay iyado way kooban tahay wadda marka soo ma way kooban tahay oo wayniga odhan jirnay idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istanaw can xaddihi shayga haddii tiro lagu koobi karo inay tacriifiyaan way ka maarmaan way ka maarmeen culimada qaarkoodna way tacriifiyeen siday shaarix bay noo qorayo waxay yidhahdeen iyagoo soo dhaweynaya maa wudica liyustacmala fii shayin mucayanin maa wudica waa waxa la dejiyey liyustacmala in la isticmaalo fii shayin shay in loo isticmaalo shaygaasoo mucayanin mucayan shay mucayana waxaa loo isticmaalo shayga loo dajiyay baa la dhahdaa macrifo ayay yidhahdeen haddaba macrifadu ay koobantah waa lix haddaynu mid kusoo darnana mid baa lagu soo daraayo mid toddobaadoo waxaa lagu soo daraa nakirada maqsuudada waa intaaba nakirada maqsuudada lixdan waxaa u horeeya damiirka isaga ayaana ugu macrifo badan isaga ayaana ugu macrifo badan waxaa ku soo xiga calamka waxaa ku xiga ismu ishaaraha waxaa ku xiga mawsuulka waxaa ku xiga ka lagu macrifeeyey aalada adaadka ka lagu macrifeeya kusoo xiga ka u dambeeya ee lixaad wuxuu ku yidhi isaga waa halkii loo idaafeeyo inkastoo shardi uu daba yaallo u ku yidhi ilaa ilal isma uu ku yidhi markaa mid kasta dee baab buu keeni doona waxba isku taagi mayno waxa u horeeya waa mudmarka mudmar waa la idhaahdaa damiirna waa la idhaahdaa laakiin isticmaalka basriyiintaas kale kinaayo waa la idhahdaa almukanana waa la idhahdaa yaana iskale tacbiirka kuufiyiin niman la ydhaha baa iskale calam baa kusoo xigay isaguna xagga macrifanimada ismi ishaaraha kusoo xiga ismiga mawsuul baa kusoo xiga almucarifu biladaad baa kusoo xiga acrafuha adamiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsuulun atam wabacdahu dhulaami wlmudaafi fii rutbati aladi lahu yudaafu ila aladi udifa lidamiiri fainahu kaalcalami shahiiri ajruumigii iyo amridigiiba waynu kusoo qaadanay beytka ila xifdiyan umalaynaya wuxuu ku yidhi ka lixaad isagu waa ka loo idaafeeyo unbuu la derajo noqonaya ka loo idaafeeyo ayuu la derajo noqonaya tusaale ibnun waa nakira soo maha ama hulaamun ba soo qaadade hulaamun waa nakira soo maha waxaynu u calam u idaafeeyo bal hulaamu zaydin hadda ma isaga mudaafa mise isaga mudaaf ilayya waa inu mudaaf isagu noqdo soo ma shantan mid kamidii muxuu unoqonayaa mudaaf ileyhi buu noqonaya wa inu faanayna tahay masalada iyada soo ma hulaamu zaydin maxaynu u idaafaynay ya calam baynu u idaafaynay hulaamkan yuu la darajaya marka calamkan zayduu la darajaya haye waxaynu u idaafaynayna ismu ishaare hulaamu haadaa baa lagu yidhi hulaamu haadaa hulaamkani yaa ismu ishaaraanula darajeeya waxaa loo idaafeeyey ismi mawsuul hulaamu ladii jaaaka hulaamkan yuu la deraje yahay ismigan mawsuule ka dambeeya ayuu la derajeyah loo idaafeeyey de waxa ku yimiday kii asha watay hulaamulqaadi alqaadi maxaa lagu macrifeeyey al sow maaha hulaam baa loo idaafeeyey alqaadi al wata sow maaha yuu la deraje yaha marka fii rutbati diladaati de soo ma kaasuu la derajeyaha maxaa markaas hadhay kii loo idaafeeyey damiirka ka damiirka loo idaafeeyaa wuxuu la derajo yahay dee la derajo yahay damiirka saddex baa ku jira saddex qawl ayaa ku jira saddexda qawla ku jira waxa weeyaan horta waxay yidhaahdeen qaacido kalea naga jabaysa yidhahdeen haddii calam haddii damiirka uu la macrifo noqdo qaacidaa naga jabaysa yidhahdeen oo qaacidaa naga jabaysaa maxay qaacidada naga jabaysaa waxa weeyi bay marka la marayo baabunacti waxa jiro wax la ydhaha sifo iyo wax la ydhaha mawsuuf soo ma markaa iyo sifada kaa horeeya mawsuufka sifaduna way dambaysaa markaa sifada yaa iska mawsuufka markaa sifada iyo mawsuufku inay isku derajo noqdaan iyo inuu mawsuufku derajo sareeyo laakiin suuragal ma aha sifadu inay ka darajo sarrayso mawsuufa qaacidadaasaa markaa jabaysa bay yidhahdeen markaa qaacidadaasi si ay u badbaaddo waxay yidhaahdeen waa inaynu nidhaahno ka loo idaafeeyey damiirku damiirka la derajo maahee calamkii ka hooseeyey damiirka ayuu la derajo yahay ayuu la derajo marka maxay noqonaysaa tusaale de iminka kuwa noo dhan waxay noqonaysaa haddii lagu idhahdo marartu bizaydin saaxibika marartu bizaydin saaxibika iminka haddaan idhahdo jaaa zaydun zayd baa yimid zaydkii alcaaqilu mayna sifayn alcaaqilu zaydna muna mawsuuf yahayn midkee darajo sarreeya dee zayd waa calamkana waa dul adaad oo martabadii afraad buma laha soo ma eh, tii shanaad buu laha tii shanaad buu waxaa kaloon ogolnahay bay idhahdaa inay sinaadaan laakiin ma ogelin sifad inay ka sarrayso waxaa timiday marartu bizaydin saaxibika marartu bizaydin saaxibika zayd waa maxay waa mawsuufkii waana calam saaxib waa maxay waa sifadii maxaa loo idaafeeyey damiir dee saaxib haddaba derajo hala noqdo eh, damiirka maxaa dhalatay inuu sifadii ka derajo sarraysay calamkii marka qaacidadaas si aan u badbaadino waxay yidhahdeen saaxib kaafkan la derajo maaha calamkuu la derajo yahay hadduu mar calamkii la derajo maxay noqdeen mutasaawiyaan mayna sinayn qaacidadaasaan badbaadinayna bay yidhahdeen oo fahma ila isma mudaafa ila damiir saasay ujeeda ismiga damiir loo idaafeeye mooyaane inkastoo culimo sida atarkaasaa weeyaan culimo kalena waxay leeyihin mayane ka mudaafkii rutbat mudaafiliyn buu ahaanaya mulaanba mulaqan qaarna waxay leeyihin mayane duunalmudaafiley buu ahaanaya mulaqan saddexdaa qowl baa markaa ku jira lakin qowlka agarkii waa sida hore ee aynu sheegnay marka wuxuu ka soo reebay ismullah ayaa uu ka soo reebay oo isagu waa acraf lmacaarif weeyaan acraf lmacaarif weeyaan sharxu wuxuu idin qorayaa masale ah wuxuu leeyahay icraab lqur'aanka uu leeyahay muxuu u nisbaynayaa sheekha lishihaab alxalabi ayuu u nisbaynaya kitaabka wuxuu leeyahay waxaa siiba wehi baa riya lagu arkay manaam kadibna waxaa lagu yidhi waa rabbigaas siduu kaa yeelay kadibna wuxuu yidhi jannada ayuu igeliyey ya kadibna wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi oo sababma wuxuu yidhi odhahdii aan odhan jiray ismiga ilaahay waa acrafu lmacaarif aawadeed ayaa ilaahay jannada igu muquuriyey buui ismigii ilaahay buu weyneeyey de u kor yeelay sooma de ado waxay sheeg sheegaan weeyaan laakiin waxa ugu macrifo badani waa asmaa ullah maxaa ku soo xigaya marka damiirka maxaa ku xigaya calamka maxaa ku xigaya ismi ishaaraha maxaa ku xigaya mawsuulka maxaa ku xigaya mucaraf biladaat aye ka u dambeeya wuxuu noqonayaa isagu kolba ka loo idaafeeyo darajadiisa ayuu ku sugnaanayaa ilaa ka loo idaafeeyo damiirka mooyaane kaa damiirka loo idaafeeyey wuxuu la derajo noqonayaa calamka ayuu la darajo noqonayaa oo waxay leeyihin qaacidada kale ayaa naga jabaysa ma adkayla tahay soo ma markaa khulaasada casharku ayay noqonaysaa wallahu aclam subxanak lla bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk